أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين السادس المضاف إلى معرفة قال المصنف رحمه الله والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم النوع saadisu oo min almacaarifi ahi maa udiifa waa kii loo tiiriyo ilaa waaxidin mid oo min alkhamsati shantii ka mid ah shantii almadkuurati ee lasoo xusay naxwu ghulaami damiir baa loo tiiriyey waghulaamu zaydin ismi calan baa loo tiiriyey waghulaamu haadaa ismu ishaara loo tiiriyey waghulaamu ladii ismi loo tiiriyey waghulaamu alqaadi mucaraf bial baa loo tiiriyey ama dul adaati wa rutbatuhu fi tacriifi darajada xagga macrifanimada uu ka haystaahi ka rutbati maa udiifa ilayhi waxay u dhigantaahe kan loo tiiriyo darajada u haystuba u dhigantaa weeyaan waayahay falmudaafu lilcalami kii calamka loo tiiriyaa fii rutbati alcalami weey walmudaafu lilishaarati kii loo tiiriyaa fii rutbati alishaara weey wakada albaaqi soo lama fahmayo haa rajulun markaan dhaho kitaabu zayd kitaab waa macrifay noqoto soomaan darajada macrifada ayada iyo ismi ishaaraha yaa sareeya yah kitaabu zayd kitaab soo macrifo ma noqon kitaab iyo hadda haadaa keebaa xagga macrifanimada sareeya maxaa tidhi kitaabu zayd iyo haada hadda kitaab yaa macrifo saraya haada iyo kitaab haye kitaab baa sareeya maxaa yeele kitaab wuxuu la deraja yahay zayd buu la deraja zayd soo kama sareeyo haada saa oo la soco macnuhu waa sidaas ila almudaafa kii loo tiiriyo mooyaane lidamiiri loo tiiriyey falaysa fii rutbati damiiri darajadii damiirka ma jooga asagu isagoo darajadii damiirka ma joogo wa innamaa huwa in kale maahan huwa isagu fii rudbati alcalami hoos buu uga soo dhacaya calam buu la mid noqonaya maha dhowday kitaabuka sida qaacidu maxay ahayd kitaabku inuu la darajo noqdo la taytal noqdo ka'da damiirkaas soo maa laakiin saas maahee ka'du kitaabka calam wuxuu noqonayaa macrifo laakiinse calamkiibuu la darajo noqonaya wuu ka hoos marayaa damiirkii ujeed baana jira saa loo samaynayo wdaliilu calaa daalika waxa weeye annaka taquul marartu bizaydin baa soo maray saaxibika haa saaxiibkaa ah ama marartu baan soo maray bizaydin baa soo maray zaydkaasoo saaxibika ahaa soo maah fa waa sifaysa alcalama calamkii bilismi isim baa ku sifaysa almudaafi loo tiiriyey ila damiiri loo tiiriyey su'aal bal iswedinyaa marka falow kaana hadduu ahaado kaas saaxiibku fii rutbati damiir hadduu damiirka la derajo noqdo kaanat isifatu sifadiibaa waxay noqonaysaa acrafa mid ka macrifo badan min almawsuufi ka tilmaamaysay markaan noqday muxamadun haada arajulu tawiilun markaan dhaho tawiil maxaa weye waa khabar naga daaya haada arajulu alkariimu akramanii soo maa alkariim maxaa weeye sifatun lirajul soo maan keebaa labada xoog badan tilmaanta iyo la tilmaamaha tilmaanta iyo la tilmaamaha waxaa xoog badan cidda la tilmaamayo waa xagga macrifanimada waa inuu xoog bataa kan la tilmaamayo tilmaantu waa inay ka hoosaysaa xagga macrifada cidda ay tilmaamayso warka waa ku dhacay soomaa hadda marka saaxib waa sifatun lizayd sifatun lizayd ayadoo ah haddaan dhahno saaxibku wuxuu la darisan yahay kaafka damiirkaa damiirkii damiirkuna zeed wuu ka sareeyey daa macnaheedu muxuu yahay saaxibku zeed wuu ka sareeyaa tilmaantu zeed oo mawsuufkiya way ka saraysaa wahaadaa laa yajuus warka waa ku dhacay soomaa waaya wadalika laa yajuusu cala alasax wakaa uu ku sheegay waaya almubtada wlkhabar qaala almusanifu raximahu llah baabun almubtada wlkhabar marfuucaani kallaahu rabuna wamaxamadu nabiyuna sala allahu calayhi wasalam tacriifu almubtada huwa lismu waa magaca almujaradu laga dhartiray can ilcawaamil lafdiya caamilkii lafdiga ah kaanay asaageed lil isnaadina ah lilisnaadina hee laga dhartiray maaha lilisnaadina wax loo tiiriyey markaan allaahu rabbunaa markaama muxamedun nabiyunaa maxamed maxaa loo soo tiiriyey nebinimo marka muxamed waa musnadun iley waa meesha wax loo soo tiirinayay nebinimaduna waa musnad shayga lasoo tiirinayay waa fahan soomaa marka muxamedun nebiyu markaan dhoday haadaa kitaabii kitaabka yaa loo soo tiiriyey adiga soo maa markii la yidhaahdo albaabu lilmasjid albaabkan waxaa iskale masaajidka yaa loo soo tiiriyey baabkii masaajidka marka meeshan isku tiirin baa jidha waa fahamta soo maa waaya isku tiirin inay jidha ayaa la iska rabaa waaya falsmu haddaba magacu jinsun waa falsmu ismun inuu ku faahfaahiyo rabaa huwa alsmu lmujarad sooma ahayn xabaxabad buu soo qabanaya isim maxaa laga wadaa jinsun waa magaca guudo yashmalu waxaa hoos imaanaya asariixa magacii caadiga ahaa muuqday zayd oo kale fii naxwi zaydun qaa'imun zayd inuu mubtada noqdo ismibay soo hosgelaysaa maxaa kaloo ism soo hosgelaya walmu'awalu kii lasoo ta'wiilinayay kii aan muuqanayn tuudigay dadaalka lagu bixinaya si magaca looga dhigo warkaa kudhacay soo maha waa an almasdariya wixii ficilkeeda markas maxaa laga dhiga ayada an taqra'a maxaa dhahaysaa qiraa'atuka an tadhaba dahaabuka an tarjica rujuucaka soo maa an tamshiya mashyaka marka magac diyaarsan maaha waa magac la rabaa in la soo ya in la keeno asna xagee buu soo in magac buu kusoo idlaanayaaye magacii isim buu soo hosgelayaa tusaale wa an tasuumuu fii qowlihi tacaala wa an tasuumuu khayrun lakum fa inahu an tasuumuudu mubtada un weeye mukhbarun canhu khabar la siiyey oo khabarkeedii meeye meeye khabarkii khayrun lakum ay sawmukum umtada noqonaysa an xarfu nasbin sawm waa fici mudaaric an almasdariya man badaa fi ta'wiili masdarin taqdiiruhu sawmu mubtada bay markaa khayrna waa khabarkii wa kharaja bilmujarad markaa mujarad idhaahda maxaa meesha ka baxay naxwu zayd zayd baa meesha ka baxay oo zayd fii kaana zaydun caaliman ku jira weyde zayd keliya maaya zayd zayd baa bannaanka u baxay keliya haddii lagu joojiyo waa khalad waa in la yidhaahdaa zayd baa bannaanka u baxay zayd waxaa ku jiraa fii kaana zaydun caaliman jumladda kaana zaydun caaliman zaydka ku jira mubtada lama dhigi karo buu yidhi maxaa yidhi mujarad ma aha maxay wadataa kaanay wadataa warka wadha soomaan fa inahu warshan lam yatajarad cala alcawaamil lafdi caamilka lafdigaa kama dhar la'a wanaxwu dalika qowluhu fi lcadadi waaxid iyo isnaan iyo alaaana yaa ayaguna mujarad ma aha fainahaa wancafwan ayaduna mubtada ma noqoto dheh maxaa yeele fainahaa wain tajaradad fainahaa wain tajaradad mujarad baa ha noqoto kaanay ayaysan la socone haddana laa isnaada macaha isnaad ma qaadan karto isnaamulmuntada ka dhig isnaamulmuntada ma ka dhigi kartaa inaani rajulaanihaadaa inaan khabar way noqon kartaa lse mubtadahe hadda waxaan ka hadlaynaa mubtadanimaa ka hadlayna mubtada ma noqon karto inaan waaxid mubtada ma noqon karto marka sababtu waxay tahay waxbaan loo soo tiirin karin de saa uu fahm macnaha waxbaan isnaada macaha wadakhala taxta qowlina lilisnaad markaan dhoho waxaa soo gelaya maa idaa kaana mubtadau mustanadan ilayhimaa bacdahu mubtadahu hadduu yahay mid wax loo soo tiiriyey tusaale zaydun qaa'imun oo qiyaamkii yaa loo tiiriyey usnida alqiyaamu ilaa zayd wamaa idaa kaana almubtadau mubtadahu laftigiisaba inuu yahay baa dhici kartaa mid la tiiriyey ilaa maa bacdahu loo tiiriyey tusaale aqaa'imun ma taagan yahay azaydaani aqaa'imunsoo mubtada ma ah asaydaanoo faacilaa loo soo tiiriyey bimacnaa yaquumu zaydaani wey marka markaadhoo meesha waa ina tiirin taallaa tiirintu xagga iyo xaggaba way ka imaan kartaa ama mubtadaha asagaa la tiirin karaa ama asagaa xoloosoo tacriifu lkhabar walkhabaru huwa lismu weeye almusnadu la tiiriya aladii kaasoo tatimu bihi ee ku dhammaystirmayso macnuhu macaladii kaasoo tatima ee dhammaystirmayso bihi bisababihi maca almubtada'i faa'idatun ee dhammaystirmayso weeyaan fakharaja biqowli almusnad waxaa ku baxaya alfaacilu faacilkii naxwu aqaa'imun azaydaan azaydaan oo faacila baa waa ku baxaya meeshan oo aan khabar noqonayn sabab fainahu waryashaaniya wain tamat bihi habaa ku dhammaystirantee macal mumtada ilfaa'idatu faa'idadu ha ku dhammaystirantee laakinahu musnadun ilayhi isagaa ah, wax loo soo tiiriyey laa musnadun asaga hee isaga hee lama tiirin marka xagga maxaa ka fahamtay alkhabaru laa budda an yusnad asaga wax soo tiirin karo haddaa aragtid meesha wax yaalo oo ayaga wax loo soo tiirinayo khabar maaha waa faacilun sadama sadal hadda fi aqaa'imun azaydaan waa faacilsadamsadalkhabar maaha saas daraaddeed wax loogu soo tiiriyey waa fahamsomaan axkaamta faacilkay mubtado waxay isaga yihiin in wax loo soo tiiriyo waa fahamsomaan mubtado muxuu la dheeriyahay in asigii la tiiriyey hadda soo lama tiirin oo mubtada baa la tiiriyey maxaa dhacay dee li'annaha macna alficli bay leedahay oo bimacnaa yaquumu waa ismu faacil marka waa ku dhacay soo maa waaya wa biqowlihi markaan ku yidhi macal mubtada'i waxaa ku baxay naxwu qaama fii qowlika qaama zaydun baa ku baxay maxaasax zayd waxbaa loo soo tiiriyey zayd way gudan tahay soo maan oo faa'idaa ku dhammaystirantay laakiinse ficil baa ka horeeya macal mubtada'i baa la rabay soo maa waxukmu lmubtada'i walkhabari arafcu weeyaan almubtada macrifatun wanakira mubtada macrifana waa noqdaa nakirana waa noqdaa wayaqacu lmubtada wanakiratan incamaa wkhasa naxwu maa rajulun fi daari ailaahu maca allaahi walaa cabdun mu'minun khayrun min mushrikin khamsu salawaatin adduun buu noo habeeyey shiihu raximahullah si fiican u dhegeyso meesha alaslu fi lmubtada'i mubtadaha asal waxaa u ah an yakuuna macrifatan inuu macrifa yahay laa nakiratan nakira aslumaa mubtada warkama ku dhaca horta yaah lianna nakirata maxaa yeele majhuulatun lama yaqaan haaliban inta badan walxukmu cala almajhuuli shay aan la aqoon in la xukumaana laa yufiidu faa'ida ma keeno faa'ida miyuu keenayaa maya ugu yaara macdaduu nakiro yahay waa in la helaa wax kaabaya si loo fahmo waa fahamtay soo maa hase ahaatee wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna nakiratan inuu mutaduhu noqdo laba goor bay banaan tahay in kaana caaman hadduu macnuhu macno guud yahay aw khaasan ama macnuhu macno gaara yahay warkabaa ku dhacay soo maa caam iyo khaas baa loo kala gurayaa baasha maxaa loo kala gurayaa caam khaas tusaale musawiqaadkaasoo garamaysaan yah yah uu shiikhu laba u qaybiyey qayb caam ah yacni macnahoodu yahay macno guud iyo qayb khaas ah oo macnahoodu wax kooban yahay fiiri mara falawalu caamnimadu caamnimadu inuu ku faahfaahiyuu rabaa yaah maa rajulun fi daari inaan dhaho wey caanimadu wax kale maaha waa in nakirada uu ka hormaro nafyun aw istifhaamun waafan soomaan yaa ina nafyiga istifhaamku waxay keenaan caam nakiratun fii siyaaqi nafyi nakiro diidma ah tufiid alcumuum maxay faa'idaynaysaa caam bay faa'idaynaysaa saas markaa cumuumkuu yidhi tusaale fiiri maa rajulun fi daari micneh maa rajulun maxaa la wadaa wax nin ah wax nin ah kuma jiro soo ma ayn cawnnimadaasaa marka wuxuu ku leeyahay yaa ayaa u ogolaatay rajul inay mansada noqoto marka waa ku dhacay soo maa yaah madaasna waa naafiyo marka musawiq awl waxaan dhihi jirnay musawiq baa jooga naafiyaa hadda maxaan ku daraynaa macna caamaa jira maxaan leenahay caam cumuum baa meesha jooga ka qowlihi tacaala a ilaahun ma ilaah baaba jiraba maca allaahi alala jirankiisa ma jiro wey a ilaahun ma ilaahbaa waa nakira fii siyaaqi nafyi diidmo yacni niqiya istifhaam baa ka wadaayo a ilaahun maca allah ilaah alla jirankiisa miyaa jira ay laa axada wey laa ilaaha allah alla jiraa ma jiro alla la jirankiisa alle xaq lagu caabudo falmubtadaw fiihimaa labadan jumladoo mubtadaha ku jira caam weeye yani caam weye maxaa laga wadaa wax weyn buu tilmaamayaa fara badan oo sababba caam ku noqda liwuquucihi inuu dhacay fii siyaaqi nafyi walistifhaami soo ururmusabiq maxaa ku jira nafyi iyo markaas sheikhu macno cusub noo keenay ah idaa afaada almubtada macnan caam fahaa yakuunu mubtada'an wain kaana nakiratan warkabaa ku dhacay soo maa wathaanii ka qowlihii tacaalaa wala cabdun adoon addoonkaasoo mu'minun ahi khayrun wuu ka khayr badan yahay min mushrikin wuu ka khayr badan yahay waqowl cala salaam khamsu salawaatin salaado oo shan ah ayaa katabahuna allaahu alla ku waajibiyay dadka filyowmi waleyla filmubtada'u fiihimaa labada mubtadaga ku jira khaas weeye eeg marka hore walaa cabdun adoon addoommadhan sooma soo gelayaan jinsiga laakiin markii lagu daray mu'minuun maxaa la sameeyey waa lasoo tira koobe takhsiiska wakaa macnuu marka idaafada eeg lacabdun mu'minun waa sifa ku jidha sifadu marka maxay keenaysaa takhsiis bay keenaysaa maxay keenaysaa inay wax soo koobto walaa cabdun kala din la dhihi lahaa lam yakun mubtada mubtada ma noqdeen maxaa yeeleen caam ma aha oo maa iyo sifaam iyo nafyi bitoonahee kuma jidho mataa yakuunu caaman sideeda nakiradu idaa dakhala calayhaa nafyun aw istifhaam okay cabdun hadda marka waxaan leenahay waa khaas maxaa yeelay waa la tilmaamay tilmaam baa raacday falmubtadau fiihimaa khaas weli kownihi mawsuufan fi laayati wa mudaafan fi lxadiidi tan damba fiili khamsu salawaatin idaafadu labee takhsiisiya iyo tacriifiya soomaaan idaafadu marnaba faa'ida la'aan maaha amsu waa nakira soo maahan yaah amsu salawaadan soo nakira maahan nakira nakira loo idaafeeyo weeye laakiinse way soo takhsiis soo uruurisay khamsu salawaatin waxay ku fahamsiisay khamsadani shan caruur in la sheegay inaysan ahayn an shan masaajid inaysan sheegayn ee la sheegayo shan salatakhsiis bay samays waqad dakara bacdu naxaat waxay sheegeen in taswiiqi ibtidaai mubtadaha waxa u ogolaadan binakirati inuu yahay suwaran suuradee muuqaale ku tilmaameen fara badan wa anhaaha waxay ku dhameeyeen bacdu muta'ahiriina qayb ka ah nayfin wa alaaiina dhowr iyo soddon mowdican boosdhowr iyo soddon boos bay yidhahdeen way gaadhaa wadakara bacduhum waxay sheegeen annahaa iyadu soddon iyo dhowrka haddee kulluhaa dhammaanteed tarjicu inay kusoo laabanayso likhusuusulcum inayso wada hoosgelayaan khaas iyo caam inay soo hoosgelayaan hadday khaas yihiinna sifa iyo nasifa iyo waxay wataan idaafa iyo wax kaloo takhsiisiya hadday caam yihiinna istifhaam iyo su'aal iyo waxbaa daba socda marka waa ku dhacay soomaa waa falyata'amal u fiirsa anwaacu alkhabari waalkhabaru jumlatan lahaa raabidun ka zaydin zaydin abuu qaayim walibaasu taqwa dalika khayr wlqaaricatu malqaaricatu wazaydu nicma rajul ila fi nacmi qul huwa allahu axad alkhabar alwaaqicu jumlatan ay wayaqucu wuu dhacaa jumlatan khabarku jumluu dhacaa murtabidatan ku xiran bilmubtadae ku xiran biraabidin xarig uu isu hayo oo min rawaabida arbacatin ka mid ah kow addamiiru markii khabarku jumlo noqdo waa in la helaa xarig isku xiran maadaama khabarku uu fogaaday khabarka jumlu noqda uu fogaada khabarku marka waa in la helaa dabar ku haya dabarada maxaa ugu horey ugu muhiimsan damiir wahuwa alaslu fi rabdi weeyaan ka qawlika zaydun abuuhu qaa'imun zayd waa mubtada awal abuuhu mubtada thaani walhaa mudaaf ilay qaa'im waa khabar mubtada thaani wamubtada thaani khabaruhu khabar mubtada alawal soo maa waa raabidu beenahu maxaa wey beenaha addamiiru damiirkaasaa raabidkiiya qwlitaalibaasu taqwaa cabsida dharkeeda daalika dharkaasa khayrun waan khayrun ay wanaag badan akhyar asalkeedakusoo sheegfacaalka akhyar buu ahaa likasrat isticmaal baa loo jaray marka khayr loo yidhi marka falbaas mubtada um, wey wataqwaana mudaaf um, ilay dalika mubtada thaani wey khabar mubtada thaani wey mubtada thaani wakhabaruhu um, khabar mubtada awal raabidka meeye al-ishaara walibaasu taqwaa cabsida dharkeeda daalika micnee daalika libaasu taqwahaas ee eh, macnuhu ha kusoo xiraya marka ishaara waxay ku xiraysaa libaasu taqwa ku xiraysaa soo saas wey marka eh, waaya athaalit waxa weeye cadaalatlmubtadahi in la soo celiyo bilafdihi lafdigii mubtadaha in la soo celiyo mar labaad naxw alxaaqatu malxaaqatu mhm, falxaaqa mubtada awal wey maa istifhaamiya weye mubtada haaniya alxaaqana waa khabar walmubtada haani wa khabaruhu khabar mubtada awal weeyaan waa raabitu bayna icadaatu lafdi mubtada mala socotaa alxaaqa kelmada alxaaqa lafdigii baa soo laabtay soo ma jirtaan lafdigaa soo laalaabanaya baa isku xidhaya labada jumladood alxaaqada hore waa mubtada maada waa isfahamiya waa mubtada alxaaqa waa mubtada waa khabarkii mubtada labaad isku daroo waa khabar mubtada ilawal raabidka meeye hama damiir baa raadinaysaa maxaan dhahaysaa waraabidu icaadatu lafdil mubtada'i waayahay araabicu alcumuumu caamnimo caamnimo maxaa laga wadaa mubtaduhu in jumlada khabarka noqotay uu macna ahaan kaba mid yahay zaydun zayd nicma arajulu nin asagaa ugu wanaagsanaada wey ay almaqsuusu bilmadxi huwa wey macnuhu macnuhu waa sidaas zaydun ninka sayd la yidhahda nicma wuu nicmad yeeshay rajulun nicma wuu nicmo yeeshay arrajulu ninku haa huwa de oo zayda ah. marka nicma waa ficil maadiya nicmat waataan kusoo xaqiijinay arajulna waa faacilkeedii jumlada ficliyadaay waa khabarun lizayd soo maaha faidmumtanicmarajumla ficliya khabarkeeduna iyo wakhabaruhu wey waraabiduna baynahum waxa wey alcumuum faahfaahi cumuum maxaa laga wadaa waatan wadaalika cumuumnimada sheegay waxa weye lianna alal oo fi rajuli asha rajul ku jidha lilcumuumi bay faa'iidaysaa ashiisu kana jinsiyada ama ash istiqraaqiyadaasoo kala maysaan istiqraaqu jamiicil afraad sooma ayn istiqraaqu jamiicil afraad tii ahayd weeyaanoo nicma rajulu markan zaydkani miyuusan raggii la sheegaya sugu jirin yaa war miyuu ku jira wuu ku jiraa marka maxaa dhahaysaa raabitku waxaa weeye hee hee alcumuumu baa dhahaysaa mhm. fa xasala markaa wuu soo xaasila an raabidu baa soo xaasilayoo sug wuxuu yidhi wadalika lianna al fi rajul lilcumuubeeyaan wazeedna waa fardu min afraadihi fadakhala filcumuube buu galay zee xagee galay cumuumkii ahaa ahaa agama fahamteen cumuumkii ragga ah ayaa ka mid ah de waa intaa wax meesha yaal haa waaya fa xasala rabdu marka xidhiirkii buu dhaca meeshan waxaa la rabaa ugu yaraan waa inay wax isku hayaan meeshan iskuhayntii baabka noocii badatay wa kulluhu arrinkaasina dhammaantiis haabitun weeye idaa lam takun iljumlatu jumladu haddaysan ahayn nafsa almubtadai mubtadihii laftigiisa filmacnaa xagga macnaa <laughs> wixii hore ismishaaraha kidakidaadu waa gormay shaqaynayaan waa haddii jumladan dambe oo khabarka noqonaysa ahi aysan ahayn mubtadihii laftigiisi aysan ahayn yacnii xaggii macnaha ayadoo dhan aysan kahe ka matelin tusaalaan fiir fain kaana kadalika lam yuxtaj ilaa rabdi raabidba hadday ay isku macno noqdaan mubtadihii hore iyo jumladan khabarka noqoto hadday isku macnoba noqdaan hee raabidba uma baahnaba de waa isku hal xabo haye qowlihi tacaala quldheh nebi maxamed huwa alle allaahu alle axadun weeye huwa yaa la sheegayaa allaah allaahu axadinna yaa la sheegayaa waa alle waa fiiri marka fahuwadu mubtada un weeye wallaahu axadna mubtada khabar wa jumlatu khabariya khabar mubtada weye wahiya iyaduna murtabidatun bihi way ku xihan tahay sabab liannahaa nafsuhu liannahaa jumladan dambe nafsuhu nafsulmubtada'i weeye filmacnaa xagga macnaha sababtu maxay tahay liannahu maxaa yeelay isagu bimacna sha'ni macnihii sha'niga tilmaamaya man shanigii ayuu tilmaamaya maanahu huwa baa laga wadaa qoldhe huwa alle huwa warya shaaniye allaahu alle axadun weeye marka damiiru shanigu damiirushan wataan soo dhiganay waa damiir mufrad ah damiir mufrad ah oo hal qof tilmaamaya soo maa oo munfasil ah munfasil maaha wakaas marka lnahu huwa lnahu huwa bimacnaaanmarkawasaasmanaeed waljumlatu hiya nafsu shani huwada allaah ah macnaha xaaladda ee ka waramayso allaah ee sheegayso iyo jumladan xaaladda ee ka waramayso ayaa isleh buu ku leeyahy marka nafsu shani maxaa weeye ay mufasiratun lahu way macnuhu waalmufasiru caynulmufasari warkama ku dhacay waalmufasiru kan wax fasirayaana caynulmufasari weeyaan waka afdalu maa qultu afdalu maa shay waxaa ugu wacan aan qultu aan dhaho ana anigiyo wanabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allaahu afdalu maa shaykan ugu wacan qultuhu aan dhahay ana anigayo wanabiyuuna hee laa ilaaha ila allaahu weeye xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis xasana weeye baa layidhi afdalu maa shaykan ugu fadli badan qultuu aan idhi ana aniga iyo wanabiyuuna nebiyaduba oo min qabli iga horse laa ilaaha ila allaahu weeye mm. asl suunsada maah khabarkii meeye laa ilaaha ila allah khabarkii meeye maya qultu maa afdalu maa ayladii qultu waa sila oo maadu leedahay warkaama ku dhacay qultu yaa iska leh qultiyaa iskale gabdho siladaaskaloo asilo alkay afdal muntadihii meeye laa ilaaha ila allah soo maa afdalu maa shaykan ugu wacan qultu aan idhi aan anigii marka shaygaan idhi iyo laa ilaaha ila allah min saxlaaba isku ahayn tawaasku mid wixii aan idhi iyo laa ilaaha ila allah waa isku hal xabo wixii aan idhidu waa laa ilaha illa laftigeedii marka mau baahnid inaa keentid hee raabid maxaa ydha waa isku nafs almacnaa weeyaan wadarfan bay noqotaa khabarkuu noqdaa darfa mansuuban oo kordhigan naxwu waragbu asfala minkum wajaaran majruuran ah alxamdulilah alcaalamiin watacaliquma mustaqirun aw istaqara maxduufatayn xagga ardaya u fiirso ay wayaqacu lkhabaru khabarku waa dhacaa darfan buu dhacaa xagga u fiirso mansuuban kordhigan ka qowlihi tacaalaa warakbu rakbu waa asfala minkum waa dagaal waxaa la sheegaya ciidankii qureysheed baa la tilmaamaya ha id antum bilcudwati اdunya wahum bilcudwati اlquswa warakbuna asfala minkum marka rakbu waa mubtada asfala waa darfu makaan mansuubu calaamatu nasbihi aamdulilahi rabi caalamiin wahumaa labada marka xinaydin mutacaliqaani waxay ku xidhiiraan bimaxduufin aw wujuuban taqdiiruhu mustaqirun aw istaqara walawalu ikhtiyaaru jamhuuriyi basriyiina mustaqirun yaa doortay basriyiintaa doortay waxay yidhahdeen marka aljaaru waalmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin taqdiiruhu mustaqirun aw kaa'inun baa dhahaynaa bay dhaheen marka waa ku dhacay soo maa maxaa saa u tiraadeenbwaxay yidhahdeen sababta waxaa weeye ana almaxduufa waxa maqani huwa alkhabaru asagaa khabara fi lxaqiiqati waalkhabaruna alaslu fiihi an yakuuna ee isman de waata walasluna fi lkhabari an yakuuna isman mufradan warkama ku dhacay xaggaas ila aadan marka mustaqirun baan leenahay bay dhehe waani kan labaadna oo liistaqara in ficil la qadaraana hee ikhtiyaaru aqfash weeyaan walfarisi wasamaqshadi waxujatu ana almaxduufa kan maqani caamilun weeye caamilu nasbi waa caamilkii kordhigay fii lafdi darf iyo jaari majruurka haa jaari majruurkan iyo lafdigan yaa caamilkii kordhiga eeg asfala darfu makaan ahri darfu makaan mansuub ee yaa kordhiga buu ku yidhi mansuubka ku haysid yaa kordhigay wuxuu yidhaha marka istakhara waa caamilkii kordhigay jaamjurka lafdiga iyo darafka wal aslu filcaamil caamil hadduu cid shaqo qabataana waxaa asal u ahee ayakuna ficlan xaggaasi leedan ayaguna mid muxuu ka fiiriye habar inuu yahay markaasuu khabarka isim baa asal u ah midna muxuu ka fiiriye waxaan meesha yaalla jaamjurka darafka cidda kordhigaysa cid wax kordhigtana maxaa ugu muhiimsan ficil inuu noqdo dee caamilku waa ficil